ayb wadalla nebiga haddana wuxuuna tusiyey wadalla wuxuu tusiyey calaa ana aqala gasli اlacdaa xibnaha dhaqitaantooda inta ugu yar yujziu inuu gudayo waxaan nebigahan ka qaadanay intii ugu yareedoo hal mar ahayd haddaan dhaqa inay igu filan tahay wa ana aqala cadadi اlgasli qabayska cadadkiisa inta ugu yarna waaxidatun inay tahay waidaa ajza'ad waaxidatun mid hadday gudane fahalaaثu ikhtiyaarun saddexdana inay tahay si doorasho ah ee waajib ay ka baxay waaa wuxuu ku leeyahay musanifka inay saddex waajib ahaen waxaan ku gartay midaa kuugu filan oo kuugu bannaan haddii la yidhi inay saddexda sunno ay tahay oo dheeraad ah sidaasaan fahmay buu ku leeyahay marka yaa noo kala caddeeyey inuu qabayska ama weyseqaadka hal mar uu ku ekaan karo intii ka dheeraad ilaa saddexna sunno ay tahay saddexna aan la dhaafi karin nebiga sunnadiisaa loogu cadday marka aayaddii oo waadixa ahayd haddana waxay usii baahnaatay masiida tabyiin fabuyinat bificli الnabiy salى اllahu alayhi wasalam ayb wadallat الsunnatu waxay tusitay calىa annahu yujziu inuu gudaayo fi اlistinjaa'i qofka markuu darab qaadanayo halaaثatu axjaarin saddex dhagax in lagu istinjoonayo fiiri low kaana qiyaasa lakaana lakaana yanbagii an yakuna xajaran waaxida maxaa yeelay eh, haddii liilaa weysadii ha looga qaato istinjaha dhaqid hal mar un baa nagu waajib ah laakiin istinjaha baab kala waayo waxaa layidhi saddex dhagax qolada fuqaha shaaficiya waxay yidhaahdaan waxaa iska bannaan hadduu dhagax weyn oo afar gees saddex gees ou yahay inuu yaquumu maqaama alaaa axjaar laakiin nebiga sidii laga soo guuriyey laba dhagax saddex dhagax ii keen uu yidhi ninkii khaadimkii la socda saddexdii labadii dhagax iyo hal wuxuu u keenay diga ah markaasuu i digada iga celiya dhagax bedelkeed ii keen saddexdii buu markaasuu haddana wuxuu yihi waxaa lay amray in aan ku istinjoodo wa anlaa astanjiya biaqala min alaaثati axjaar wax saddex dhagax ka yar inaan ku istinjoonin yaa nebiga na amray buuri ninkii saxaabiga ah marka intaas nusuusa waxay tusinaysaa istinjaha iyo biyaha inay laba shay kala yihiin laakiin waxaan kuu sheegayaa oon adiga aada aniga ula yaabaa dadka waxay u haystaan markii dhagaxa lagu istinjoonaya markii biyo la waayo inay tahay kutubtiina waa inoo taallaa fiqigii shaaficii wixii dhammaa laakiin dadkii ma garanaya xaqiiqada jirtana waxaa weeyaan istinjaha dhagaxa lagu istinjoonaya haddaad badda ag joogta xataa waa kuu bannaan tahay wax khiyaar ilaahay ku siiye adiga weeyaan ee biyo waayta tayamum baa ku xiran falam tajiduu maa-an fatayamamuu waa tayamum wey laakiin istinjaha shaqaa ku mara ayib waxaan aada ula yaabay culammadii waxay ka dooday dhagaxoo la heli karo biyo ma lagu istinjoo karaa ma bannaan tahayba oo qolaa waxay baleeyihiin in biyaba looma baahnee in biyahaas daahirkoo loo baahan yahay in la baraka tireeya ma ahee qoryahaas iyo dhagaxa in lagu istinjoodaaba waajib eh laa yajuuzu istinjaau bilmaa'i maca wujuudi اlaxjaar annaga meesha aan jirna meesha kaloo la jira ismaba ayib ibnu cumara la weydiiyo waxaa la yidhi istinjaaha bilmaa'i ka waran wuxuu yihi maa kunaa nafcalu annaga ma samayn jirin buu yidhi inaan biyo kuweyse qaadano annagoo dhagax iyo heli karno ma aan samayn jirin buu yidhi marka waxaaba le waxaaba l habboon baaba lagu leeyahay ina waxaas la qaato annagana waxaan bu aragnaa haddiiba maanta biyo ku istinjiyay salaadii inaan ka tagnay u dhowd ayb marka eh, waxa weeyaan adduunyada waxaa ugu xun wixii ood akrisanaysa oodan fahmaynin <laughs> waxay noqonaysaa sidii reer yahuud lagu cahay kutubtii iska ximbaha ka maal ximaari yaxmilu asfaara marka qofkii waxii uu akrisanaa aana waxna ka fahmayni aana ku camalfalayni waxyaalaha aan isla yaab caalamka markaa tegtid e, roob la-aana inagu dhacday war istisqa aan samayn oo salaad aan dukanoo banaanka aan u baxno kitaabkeennii qaasimiga ahay salaaddii istisqa sida loo dukanaa iyo siday habboon tahay waktiga la baxaa shuruud way ku taallaa aniga maba kaala hadlaya xadiid iyo nebiga ficilkiisa maba kaala hadlayaba laakiin ma aragtee nin faqiiha oo shaafici oo dhahay war roob la-aana ina haysatee ina keena aan ilaahay baryo oo salaaddii nebiga aan duga jirno kutubteen noogu taalla aan dabaqna wax dhahay ma aragteen adinka cilmigaas culays ma ahano maxaan ka faa'iidaysanayna liannahu cilmiga waxaa loo loo bartaa liyu liyucmala bih laakiin haddii kitaabkii inta lagu akristo markaan roobdoon noqonay xawaalaha aan aadno hadday noqoto haddi baab kale weeyaan marka cilmiga aada baranaysiin xabadii kusoo martaa dadku camalkiisa ilaah kuu barakaynay laakiin haddii likahrati اlcilmi hadday iska noqoto waa baab kale waana kitaabkeeni bay ku taalla haddii aada akhrisanayseen oo minhaajkii ama qaasimigii bal salaat اlistisqa isku dabaqday ayb wadala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam calى ma yakunu minhu اlwudu ilaahay wuxuu yihi idaa qumtum ilى الصalaati faqsiluu aayaddan waxaa lagu leeyahay daahirkeeda eh, waa la nasakhay daahirkeeda maxay tusinayaa ikhwaani idaa qumtum ila asalaati idaada waxay ku tusinaysaa tikraar yacni kullamaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum weese qaadka hala soo celiyo oo macnaheedii warkaa maxay noqonaysaa weese weese lagu dhowranaa ma jiri jirin sidaasayna ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam markii hoose horo salaad kasta waa u weese qaada jiray ilaa markii dambe kamaa fii xadiidin صaxiix muslim ou nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ou ku dukaday shan salaadood hal wudu keli ah marka idaa qumtum ilى الصalaati walam takun calىa wudu ay macnaheedii noqonayso hadda weese waa la dhowro karaa laakiin waagii hore waxay aheeday yajibu calى اlmuslimiina an yatawada'uu likuli salaat marka mafhuumkaas isaga waa la nasakh ayb marka aayaddii waxayna tiriyey idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhaku nebiga marka hala weese qaato wixii laga weese qaadanay ee weesadii naga burinay lama sheegin markaasuu i musanif wuxuu idhi wadalla nabiyu nebiga waxuuna tusiyey calaa maa yakuunu minhu lwuduu wixii laga weese qaadan lahay marka man axdaa falyatawada ayaa la yidhi ninkii xadad ka yimaado oo labadii dubur ay wax ka soo baxaan ama kaadi ama xaar ama dhuusa ama wixii lamid ah qofkii hadday ka timaad halaga weyse qaato waxaa la yidhi e, man afdaa yadahu ilaa farjihi falyatawada ninkii hadduu gacantiisa dakar ku taabta haka weyse qaato waxaa soo aroortay axaadiid kale oo aydan ashyaa badan sheegayso ay fuqahada isku khilaafsan yihiin sida macnaha e, rucaafkii sidii naagtii taabashadeedii qola ay leeyihiin maya qola ay hadaan idhaahdo e, aan dabakacno wixii aqwaasheedii ah mafhuumkii wixii aan ku dhex jirna dhan aan ka dhexbaxayna laakiin marka waxyaalahaas wixii laysku ijmaacsan yahay waa xadadka oo min duburaynka soo baxay waxa kale waa mukhtalaf fiiha weeyaan marka nebiga wuxuu na tusiyey salaaddii hallo weese qaatiliida wixii keenay uu nabiga alayh salatu salaam na tusiyey waxau kale uu nabiga na tusiyey wamaa yakuunu minhu lguslu qabayska wixii keeni karo qabayska waxaa keeni kara aljanaaba aljimaac oo kalaa ka mid eh. janaabadii waxaasaasaa keeni karo qofkii haddii junub uu noqdo ama uu eh, xaaskiisa u tago in ay waajib ku tahay inuu qabaysto nabiga alay sala ilahi wuxuu uri in kuntum junuban fataharuu ayib wadalla wuxuu tusiyey calaa ana alkacbayni wاlmirfaqayni mima yuqsalu nebiga waxaan ka qaadanay labada kacbayn labada hanqow annaga sidaasaan ku magacownah iyo labada xusul in la dhaqayo aayadda daahirkeeda kuma tusinaysa buu leeyahy lianna alaayata taxtamilu waxaa suuraga leh an yakuuna xaddayni lilgusli inay tahay dhaqidda meeshay ku ag tahay waa xusullaha inay tahay iyo xusullaha dhaqa inay tahay labadaas laka aayadda lagama qaadan karo maxaa yeele ilaahay waxau ihi ila almaraafiqi intii xusullaha laga gaaro marka xusullihii ma ku jiraan mase waa ka baxsan yihiin noolama sheegin aayaddii labada waa suuragal markaan aragnay nebigoo labadii xusula dhaqay oo xataa caabudkaan niskiisa gaarsiinaya waxaan ogaanay inay labadan haaya inaysan ahna mugaya ay tahay galayaan ayaan ogaanay buu leeyahay ayib wadalla calىa ana alkacbayni wاlmirfiqayni mima yugsal lianna alaayata taxtamilu an yakuna xaddayni اlgusli qabayska inay dhaqidda meesha ku eg inay yihiin waa suuragal wa an yakunaa daakilayni fi lgasl dhaqida inay geli karaanna waa suuragal walamaa qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam waylu lilacqaabi min annaari dalla wuxuu tusiyey calaa annahu gaslun laa masxun ma adri waxaa weeyaan naska ciladiisa musanifka ku cileeyey iyo mucalalka ismaba lahabo hadda undur wuxuu yidhi waxaa tidhi musanifka inay inay soo gelayaan iyo inay ka baxayaan annaga aayadda kama qaadanin laakiin hadduu dhihi lahay walamaa gasla الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam almirfiqayni fi اlwuduءi wاlkacbayni kadalika fi الrijlayni dل ذلكa عalى أنahmaa daakilaani laa xaarijaani saasay ahayd qiyaasta laakiin hadda mucallalkii marka waxaan u malaynaa wallahu aclam ninka muxaqiqa ah inuu naska qeyb uu ka dhacay baan u malayna maxaa yeelay inay waxay cillo u noqon kartaa aayadda marka uu ilaahay yidhi waarjulakum iyo waarjulakum qiraa'o kale lugihii ma la mase waa la masaxayaa qolo shiica waxay qabtaa lugaha maba la dhaqayo waaba la masaxaya marka labadaas aayadda waa ixtimaashaa walamaa qaala الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam waylu lilacqaabi min annaari dalla calى ana dalika gaslu laa masxun sax bay noqon lahayd oo qowlka kale oo labadan ma la dhaqayaa mase waa la masaxayaa madhab oo fiqhi ah weeyaan sida ahlusunna waljamaaca ay qabaan labadii lugood haddayna khufayn ku jirin waxaa waajiba in la dhaqo oo wa arjulakum iyo ficliga nebigaa laga qaadanayo iyo qowlkiisa weynu lilacqaabi min annaari waxay ku timid nebigu qaswo ka soo laabtay yaa saxaabadii yuu arkay asigoo meel biyo ay soo mareen aygoo weese qaadanaya asiga gadaal buu ka yimiday ayagoo weese qaateen oo weese qaadka ka fulay yuu arkay markaas wa fii arjulihim lamacaan nin kastaba lugihiisa meelo ban bannaan oo biyihii gaarin ou ka arkay nabiga calayh isalaatu wasalaam markaasuu uri waylun lilacqaabi acqaabta waxaa la yidhahdaa waa lugaha qaybtooda dambo waa ciribta dambo caqibkaasaa la yidhahda marka jamcu caqib caqaabtaas erba waxaa u sugnaaday min annaar in lam tuqsl kamaa amara allahu tabaaraka watacala saasuu nebiga ula jeedaa marka maadaama uu nebigu yihi meel bannaan waxay keeni kartaa saaxiibkiis in lagu ciqaabo naar waxaan fahamnay inaysan ahayn masxi liannahu masxiga waaba carar lug la marsiiyey in la masaxaayo eh, inayna jirin oo cagtii oo dhan lawada masaxi karin maayo oo biyo lagu masaxo liannahu masxiga sidiisaba biyo oo la dhamaystira ma aha gacantaada qoyanoo saas u masaxdid le marka taas inayna ahayn masxi liannahu masxi maba ahaaba lugihii way wada muuqanayaanoo wax biyo wada dhaqaa maba leba marka eh, waxay u baahan tahay aada in loo fiiriyo meeshaas ayada qaala allahu tacaala waliabawayhi likulli waaxidi minhuma الsudus mima taraka in kaana lahu walad ilaahay wuxuu leeyahay aayaatu lmiiraas ka hadlay waliaabawayhi labadiisa aabba waxay leeyihiin shaksigii dhintay qofaa dhintay dumar ha ahaado ama nin ha ahaadee yaa dhintay markaasaa liidi labadiisii aabbo oo hooye iyo aabba lagala jeeda takliib weeyaane waxay leeyihiin likulli waaxidin minhumaa mid kastoo ayaga ka mid eh assudusu maalkii markii lix loo dhigo hal qaybaa sudus la yidhaahdo goormo waayo sudus bay leeyihiin oo mimaa taraka maalkuu ka tegay ah in kaana lahu walad walad hadduu leeyahay nin baa dhintay ka soo qaado wuxuu ka tegay aabbihiis iyo wiilkiis iyo hooyadiis ilaahay wuxuu ihi labadii aabbo hooyadii iyo aabbihii nin kasta maalkii markii lix loo dhigo mid iyo mid ay qaadanayaan afarta ka soo hartayna wiilkaasaa qaadanaya ninka dhalay ayib marka fain lam yakun lahu walad nin baa dhintay labadiisa aabbo unbuu ka tegay hooye iyo aabbo maxay samaynayaan wawarihahu abawaahu hadduu walad lahayn waxa dhexlayana labadiisa aabba ay yihiin macnaha labadiisa aabba ay joogaan oo mawaanic alirthina ay meesha imaanin len aabbaha maruusan ku dhexli karin baa jirto ikhtilaafu diin oo kalaa ka mid haddii aabbihii iyo wiilkii isku diin ahayn isma dhexli karaan marka ilaahay wuxuu yidhi haddii ninkii dhintay walad uusan lahayn wa warihahu abawaahu labadiisa aabba ay dhexlaanoyna joogaan faliummihi huluثu hooyadii waxay leedahay maalkii saddex marka loo dhiga hal qaybay leedahay lyidhi aabbihiina muxuu leeyahay waa laga aamusa waa la iska fahmaya aabbihii waxa uu leeyahay uludkii soo wixii ka soo haray uludkii oo ulutaynkii labadii qayb oo kale aabbihiia iska leh maxaa yeelay falidakari midlu xabdi lunhayni baa ku imaanaysa nin baa dhintay aabbihiiba iyo hooyadiisuu ka tegay haddii uusan carruur lahayn xoolihii labadaasaa loo qaybinaa hooyadiina waxay leedahay hal qayb aabbihiina laba qayb saddexaa loo qaybinaya saasaa la yidhi ayb Eh, fain kaana lahu ikhwat markaan haddii aabba ay leeyihiin eh, fain kaana lahu ikhwatun walaala haddii uu leeyahay ninkaas dhintay fain kaana lahu lilmayit ninkii dhintay haddii uu leeyahay ikhwatun walaalo faliummihi sudusu hooyadiis waxay leedahay hal sudus oo maalinka lix loo dhiga hal qayb nin baa wuxuu ka tegey ka qaado aabbihiis iyo hooyadiis iyo saddex walaalow ka tegay waxaa lala yaabo masaa-isha qaraa'ibtay ku jirta waxaa lagu leeyahy horta walaalahaas ha iska joogaana wax ma dhexlayaan liannahu aabbihii ku soo dhowaadeen baaba joogo alikhwatu maxjuubuuna biabiihim aabbihiiyaa ka reebaya ayib marka walaalahaas oon waxba ka dhexlaynin hooyadii ay dhib u keeneenoo maalkii saddex loo dhigay qayb ay ka qaado lahayd yay dib u rideen oo sudus bay geeyeen ayagana xoolii wax kuma laha shantii soo hartay aabbiha isku darsanay limaada yaa rabbanaa ilaahay sidaas saa doonay marka walaalahaas waxaa lagu magacaabaa faraa'idka malka laga jooga ikhwatu diraar liummihim hooyadooda bay dhibayaan hooyadii maalkiina way ka sijiyeen ayagana wax ma helin aabbihim baa intii dhan isku qaata dalika xukm ullahi yaxkumu sida ilaahay uu doono asaa wax u bixinaya marka haddaad tiraahdo nin iyo naag waa siman yihiin maanta dhan haddaad ku qaylisa nusuus sariixaa kaa hor imaanayso meelo badanna way ku siman yihiin meelo badanna ilaahay baa kala fadilay haakadaa qaala lanaa rabbunaa wasamicnaa min rasuulina waqulnaa samicnaa waatacnaa haddaad iska dhaaftid qaa'ilada kale waayo ilaa nusuus sariixa aad madaxa ku garaacaysaa maanta dhan ayib waxay la mid tahay qoladii yahuud markay masarkii eh, eh, heshiiskii cam david lalahay markay la galeen waxyaalihii lagu heshii waxaa ka mid ahay yani iscaynana la yidhi idaacada iyo jara joornaalyaalka iyo maxaan ku ihahdaa telefisyoonka aan iska caynin caay oo dhan aan iska joojino waayahay markii qur'aan baa la soo saaray idaacaddii wajacala minhum اlqiradata wاlkhanaazira wacabada daaguuta ay yahuudi ixtijaaj bay masar uqad aan baan isku ogeynay haddee waxaanaad nagu dhegeysinay sidee waay markaa masaaridii fadhi baa la galay waxaa la yidhi adee qur'aankii hala joojiye lama dhihi kare maxaan ka samayna markaasaa la yidhi istinaa aan weydiisano bal arrintii ayadeed qur'aan ila alqur'aan aa la yidhi marka haddaad tidhaahda igu waxaan waasimanyihinaa saanay tahay biduuni ay kalaam nusuusaa madaxa kaaga dhacaysa marka nin kasta waxaa iska fiican asagoo aan ilaahay asaa garanaya nin kasta xikmadiisa haddaan doonno inaan ka hadalno miisada qofka dumarkaa ah, ragga looga fadilay eh, qof kasta waxbay alow ku qanci karayaa buuxda laakiin maa maa nuriid an natadakhala fi tafaasiil ayb marka waxaad ogaataa walaalahaas ayaga ah hadda ijmaac waa wax oo aniga aan idin fasirayo min cindii ijtihaad ma ah walaalahaas ayaga ah mas'aladii hore hooyada tulud bay ku laheyd yaa yimideen walaalihii ayaga aabbihiiyaa iska riixay xoolahoo ay hooyada ugu soo dhiciyeen asaaqaata intaasan baa loo jeeda waqaala tacaalaa walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad fain kaana lahunna waladun falakum arubcu mima tarakna ilaahay wuxuu yidhi walakum waxaad leedihiin ragii habow nisfu maa taraka aswaajukum dumaryaalkiina waxay idinkaga tageen nin kastaba xaasaskiisa maal xaaskaada uu ka tegay taa shareecada waxay u daliil tahay dumarka xoolo waa milkin karaa haddaan qofa xoolaba aan haysan maxaaba laga dhaxli lahay walakum nisfu maa taraka maalkii ay xaaskaada u lahaa niskeedaad ku leedahay goormo waaye in lam yakun lahunna walad nin baa naa qabay boqol kun oo waxay leedahay maalan oo shilin soomaaliya bay ka tagtay xoola ninkeedii wuxuu leeyahay boqolkaas kun niskeedoo kontan kun ah marka waxaa loo fiirinaa aabbaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheeda ah intii kala qaybsanaya sidii loo kala dhaxli lahay laakiin fiiri hada arajulu saara axaqa min abiiha marka waa waa tashriic min allahi tacaala asigaan yaqaana siday xikmad ay tahay ayib fa in kaana lahuna walad markaan hadday leeyihiin dumarkii adiga kaa dhintay caruur bay leeyihiin caruur bay ka tageen falakum arubucu mimaa tarakna waxaad leedihiin maalkii rubiciisa bay ka tageen haddii naag ay dhimato gabar ay ka tagto ama wiil ay ka tagto ama ka badan ay ka tagto naagtaadii meeshid maalkeeda niskeeda ka qaadan lahayd hal rubacaad ka qaadanaysa intii kale caruurteeda iyo waalidiinteeda dhexlaya hadba mas'alad sidii dadka nool oo joogay ku xihan ayib waxaa la yidhi min bacdi wasiyatin markii dardaarankii gadaashiis wasiyadoo yuusiina bihaa ay dardaarmeen waxay dardaarmeen waa laga bixinaya hadday ay qofkan dumarka ay tiraahdo intayna dhimanin maalkaygii qaybaan ka dardaarmay ilaa saddex marka loo dhigo hal qaybay dardaarmi kartaa sharcan u bannaan ka badan uma bannaan ka yar iyo ilaa saddex qayb qaybta ka mida thulus baa la yidhaahdaay hadday dardaaranto kaas dhex la geli maayo min bacdi wasiyatin waxa la dhexlaya markii dardaarankii laga bixiyo intii soo hartay ou ninkii ka qaadanaya nis ama uu ka qaadanaya rubac sidaasaa loo jeeda aw daynin min bacdi daynin haddii qofkaas dhimatay deyn lagu lahay dayntaa horta la bixinaya aa dhaxalkii uu imaanaya taas waxay eeday waxaa ilaahay uu ka sheegay ragga say u dhexli lahaayeen dumarkoodii ama xaasaskoodii inta waxaa laga hadlayaa markaan xaaskaada adiga soo kuu dhexli lahay ilaahay wuxuu idhi walahunna rubucu ayagana waxay leeyihiin maalkii afar marka loo dhiga hal qayb mimaa taraktum waxaad ka tagteen ay rubac ku leeyihiin in lam yakun lakum walad haddaadan caruur ka tegin haddaad dhimatid ood xaaskaadi iyo aabbaha ama hooyada walaalaha maa fii mushkila laakiin kuuma joogo waxaad dhashay ma joogaan maalinkii afar marka loo dhigo ay naagtii qaadanay ama naag keligeed ha ahaato ama afar ha ahaadaan rubacaasay isla qaadanay ma dhaafinayn ma aha macnaheedii haddii la yidhaahdo naa kastaa rubac qaadanay afar maalkii markii loo dhigo afar rubac waaba dhammaaday maxaaba la dhexlaya haddii kale marka dumar badnaan iyo yaraan iskuma khilaafa hadday mid tahay iyo hadday afar yihiin inta sharciga bannaan afara ugu badane ama hal rubac isla qaadanayaan ama hal tumunay wada qaadanayaan ee ma aha aniga keligay rubacan qaadanaya rubac iyo rubac iyo rubac maxaaba haray bas weeyaan ayib fain lam yakun lakum walad buu ilahay l haddaadan walad ka tegin falahuna humunu waxay leeyihiin maalkii sideed marka loo dhiga qayb mimaa taraktum waxaad ka tagtaan min bacdi wasiyatin dardaaran gadaasheed tuusuuna bihaa aad dardaarmaysiin markiid wixii dardaaranteen laga bixiya kadib ay waxay kuleeyihiin ama rubuc haddaad carruur ka tegin ama humun ay kuleeyihiin haddaad carruur ka tagtaan aw daynin min bacdi daynin wain kaana rajulun haddii uu yahay rajulkoo yuuratu la dhexlayo kalaalatan kalaala lagu dhexlayo aabba waladna male waalidna malaha kalaala saasaa lagu fasiray aabbana malaha caruurna malaha oo asiguu ka tegay laakiin xawaashi baa joogto walaalihii oo adiga kula dhashay gabdhi iyo wiil waxay ahaadaanba kaalaala lagu magacaabo aw imra'atun hadday naag ay tahay walahu akhun aw ukhtun waaba la fasirayba kalaaladii waa nin dhintay ama naag dhimatay oo ka tagtay walaalkeed ama eh, walaasheed ayib waxaa loo jeedaa baa la yidhi sida aayaddaas ay culammada ku fasireen oo bacdu lqiraa'ana ay ku soo aroortay walahu akhun aw ukhtun min ummin waxaa lala jeedaa qofkaas dhintay wuxuu ka tegay walaal ku aab oo ku hooyo ah ama gabar ayada isagoo ku hooyo ah tan walaal hadduu ku aabba noqdo dhaxal casabow noqonaya markaasaa ilaahay wuxuu yihi falikulli waaxidin minhumaa labadaas mid ka mid a ah waxay leeyihiin assudus walaalihii kuugu hooyo ahaay waxay leeyihiin haddii laba yihiinne mid kastaba sudus ou leeyahay haddii mid ou yahayna mid kastaba midkaas hal sudus ou leeyahay walaalaha kuugu aabba ah ayaga casabo weeyaan sudus wax kuma dhexlaan kuwii kuugu hooyo ahay weeyaan kuwaan waa mas'alada cumar ibn khadaab ay dadkii ku yidhaahdeen hab akhaana xajaran eh, hab abaana xajaran aw min ummin waaxida nin oo ka tegay dadku dadku hooyo ah iyo dadku hooyo iyo ku aabba ah maalkii markii la dhaxal siiyey kuwaan ahlu farad baa la yidhaha kugu kugu hooyo ah ahlu farad baa la yidhaha suduskii markay qaateen maalkii kale lakala dhaxlay kuwii ku aabba iyo ku hooyo ahayaa banaanka soo dhacay markaasa waxaa la yidhi maxaad kuwaan usiisood kuwaan u qarisay markaasuu kuwaan ku ku hooyo waa ilaahay wuxuu u sheegay sudus inay leeyihiin kuwaana waxay leeyihiin maalka wixii soo haray wax usoo harayna maba laha dadkii ahlu faraa'idka ha dhammaysta marka waxaan siiya male markaasa waxay ku yihiin war aabbaheen haddaad rabta dhagax ka dhiga badda ku tuure annaga isku hooyaanba nahaye maxaa ninkan iga kaxeey ninkaana isku hooyaso wax kuma dhaxle anigana isku hooyaan nahay se suu ninkaan iga tegi karaa marka mas'ale cawiisoo lawada yaqaano weeyaan ayb fain kaanuu hadday yihiin akara min dalika intaas hadday ka badan yihiin fahum shurakaau fi uluث ilaahay xikmadiisa waxaa ka mid eh haddii aad ka tegtid lix walaalo oo kuugu hooyo ah i lix walaalo oo kuugu aabba ah haddaad ka tegtid haddii la dhihi lahay mid kastoo kuugu aabba oo kuugu hooyo ah sudus ha qaato maalkii lix baa loo dhigi lahay sudus sudus sudus kuwaanaa wada qaada lahay kii kuuga aabbahaa dhan waa dh waaba dhiman lahaayeen waxba kama elhelin markaasaa la yidhi hadday hal yihiinna sudus ha qaateen hadday laba iyo wax ka badan yihiinna maalki saddex marka loo dhiga hal qeyb ay leeyihiin hadday boqol yihiin tuluskaas ma dhaafi karaan sidii fursa loo siiya dadkii soo haroo kale fa in kaanuu akthara min dalika dadkii kuugu hooye ahay hadday ka badan yihiin labo fahum shurakaau fi huluthi ulukaasay wada leeyihiin ab min bacdi wasiyati yuusaa biha wasiyadii gadaasheed aw daynin min bacdi daynin غayra mudaarin aydoo aan cidla dhibay ay jirin wasiyata min allah dardaaran ilaahaynayn ahaati taas wallaahu ilaahayna caliimu waa og yahay fii maa sharaca lakum xaliimun haddana alla dulqaad badan waayo haddii ay dhacdo inay khata ama gaf aan samayno ilaahay waa noo dulqaadanaya ayb hadda intaas aayadda faraa-idkaasoo dhan aan akrinaynay musanifka ulama jeedin had jirtaan arrintaas lannahu aayadda maxalkeeda tafsiir uma jeedo laakiin usuul baan ku jirnaa istinbaad maadaama kitaabka ay ku dhex taallo un baan dulmaraynaa mooye qasadka waxay ahayd aayadda intaan akrino keli ah aan idhaa qaala shaaficiyu wuxuu yidhiyey faاstugniya bitanziili markaa aayadda soo degitaankeedaa lagu deeqtoomay fii haada ay fii aayaati اlmiiraad can khabarin gayrihi khabar kaloo loo baahdo waa laga deeqtoomay waxaa lagu deeqtoomay aayadii soo degitaankeedo uma lilaahi fiihi shardun ilaahayna shardi buu ku leeyahay shardiga muxuu yahay an yakuuna inuu dhaxalkii ahaado bacda alwasiyati waddayni ilaahay shardigaas asaa sheegay si loo dhaxli lahayne waa la cadday oo uma baahna khabar kare in la raadiyo walidaalika waxaa la yidhaahdaa shay kasta ijtihaad waa geli karaa ilaa fii masaa'il alfaraa'id ilaahay subxaanahu wa tacaala nasan buu u sheegay ayib fadalla alkhabaru wuxuu tusiyey calaa an laa yujaawiza inuusan qofkii dhaafi karin bilwasiyati wasiyadii inuusan qofkii dhaafi karin ama anlaa yujaawaza inaan la dhaafi karin bilwasiyati aلثuluثu haddii tiraa anlaa yujaawiza shaksiga inuusan dhaafinin bilwasiyati aلثuluثa labada waa xarakey ثuluث lama dhaafi karo taas aayadda kuma caddo musanifkana uma jeeda haddeertaan fusilat اlaayatu bihada nas looma jeedo laakiin min baab dhammaystir weeyaan oo nebiga ninkiisa markuu jiraday saxaabiga ahay waatuu yihi ilaahay rasuulkiisiiu maal badan baan ka tegay walaa yariunii ila bnatun waaxida afa uusii bimaali kullihi buu yihi markaasuu nebiga laa u yihi nis ma dardaarmaa laa markaasuu ulune markaasaa auluثu kaiir waa bannaan tahay laakiin waa badan yahay marka waxaan ka qaadanay athulusu kaiir waa banaan yahay haba badnaaday inaad kadib martid walidaalika rubac in laga dhigaa fiican xoolaha aad dardaarmaysid inaad tiraa aniga haddee ilaahay baan beri aan baa marka adigoo sabiil saara xoolihii o dhan laguma baxaynayo laba qoorta iska baxsid bac saaca ma badnaa nin fuli abaa talayba lagu leeyahay maalintii hore caafimaad qabdoo saxiix aada ahayd كنت تأمل أن تعيش وتخاف الفقر إن وقبح بيئه لكن ما أنت مركز أنك بعدين inaad aada dadkii ku dhaxli lahaay aan xoolihii dhanka wada qaadatid oo tira aniga horya ii darna waa sadaqaysanaa maya intaas kala bax intaas wixii ka dambeeya dadkaasaa xaq ku leh wixii ka dambeeya haddaad bixisid xataa jawr baad ku leh waxaa kaloo meesha ku jiro bilmunaasaba dadka markay dhimanayaan waxaa way marba haddaad ilaahay adiga aadba aad inaad dhimatood la kulanta ay u dhow tahay inaad wanaag aad ku khatimataa fiican mooye inaad maalinkii dhimanayso suu alkhaatima xoolihii buu leeyahay xoolihii aniga waa qaybinaa kaalay imhinkaasuu leeyahay in fulaan intaas wiilishiisu u kala jeclaa u kala qaybinaa gabdhihii waa ka tuuraya markaasuu saas ku dhimanaya macnaheedu waxa weeyaan aayaadkii ilaahay dhaxalsiinta usoo dejiyey ad adiga iska tuurto waa dembi weyn weeyaan ila tiraa war ilaahay sidau idmay in loo dhaxlo maalkaygii ha loo dhaxlo ood adiga beri ka noqoto laakiin ila tiraahda xoolihii anaa dhaxal ana aqaan ilmahaygii say u kala fiican yihiin hada laa yujuuz sharcan walidalika ilahay faman khaafa min muusin janatan aw iman fa aslaxa baynahum falaa ism ninkii dardaarmi le horsaan ma ah xoolahaan ilaahay baa sheegay si loo dhaxlaye dadka waxaad ku waanaysaan oo xoolahan ilaahay sow idmi ha loo kala qaybsado iska dhig adiga tawfiiq xumaha ku imanin sidaas inaad qofku ugu waanisid yaa waajib ah haddii kale haddaad tida anaa kaa maqlaya inteed kala siisay jawr bay noqonaysaa iyo dambi qofka inuu markhaati kaco marka eh, eh, aayaadkaas waxa weeyaan waa ku dhaqan bay u baahan tahay qur-aanka inuu dhib nagu dilo habeen iyo maalin akris iyo xifdigiisa meeshii lagu dhaqmi lahayna laga taga aada bay u foolxun tahay marka kutubteenna fiqiga waana dhex taalla aayaadkii qur-aanka masaajigaa noola fasirayaa laakiin camalfalkiina meel bay ku taalla taas waxay daliil u tahay iimaankaada inuusan naaqis yahay ninka mu'minka ah idaa ducuu ila allahi warasuulihi an yaxkuma baynahum an yaquuluu samicna sidaasaa lagu yaqaan ilaahu waa ku maqalnay sidaad wax nooga xukuntaana kuu qaadana ina tidhaahdo sidaasaa kula gabdubon wabilahi tacala tawfiiq qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabu lbayaani ahalif qaala allahu tabaaraka wa tacaala ina الصalaata kanat calى اlmuؤminiina kitaaba mawquuta وqاla tacaalى وأqiimuu الصلاaةa وآتوا الزakاة وqاla tacaalى وأtimu الxaja والcumraةa lilah waxaan ku soo dhex jirnay waxa la yidhaahdo bayaan ama mubayin marka bayaan wuxuu yimaadaa bacda اlijmaal marka ijmaalka si kastaba ha ku yimaade musanifku wuxuu noo soo sheegay inuu bayaanka hal yahay markii loo fiiriyo min xayثu اlmacnى liأnnahu yubayin nasan mujmalan haddii mid loo fiiriyane asbaab badan iyo anwaac badanoo u qaybsamaa marka hadda qaybkan haalidka ah musanifku waa noo soo hormariyey oo wuxuu yahay qeybkan haalidka ah naski oo ah mubayanu min wajhin wa mujmalu min wajhin aakhar aayaadkan saddexda oo musanifka uu sheegay waxay ku cad yihiin ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu salaad nagu waajib yeelay inuu zaka nagu waajib yeelay inuu xaj nagu waajib yeelay ayb marka taas waxay tahay waa nas mubayan min xayثu fardiyati ma dukira min الصalaaةi والzakaati والxaj taas yani uma baahna in la yidhaahdo xajki ma nagu waajibba salaadii ma nagu waajibba in la yidhahdo looma baahno maxaa yeelay naskii ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu soo deji bay ku caddahay laakiin marna mujmal bay tahay oo naskaas wax nagula waajibiye salaadii haddii aan doonno salaaddii nagula waajibiye inaan garanno naska laga qaadan karin maayo naskii wax buu nagu waajibiyey sidii wixii nagula waajibiyey aanu gudan lahayn nooguma taal marka haddii jihaadaas laga fiiriyane mujmal buu ku yahay oo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu u baahan yahay wabittaali hadda qaybtan waa inoo soo hormartay musanifka wixii ijmaal uu ku soo sheegay buu haddana tafsiir noogu caddaynaya marka ilaahay wuxuu ihi ina salaata salaadii jinsu salawaadaa loo jeedaa salaadii oo dhan markii la yidhaahdo shantii salaadood baa soo wadagelayso kaanat waxay ahaatay kitaaban ay maktuubatan mid la farad yeelay mawquutan haddana la waqtiyeeyey cala almu'miniina bay ku ahaatay salaadii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waxay ahaatay mid waajib ah waajibkeedana waqti loo yeelay duhurka wakti uu bilaawdaa wakti uu ku dhammaadaa casirka wakti uu bilaawdaa wakti buu ku dhammaadaa wahaakada fii baqiyati salawaat kitaaban mawquutan marka taas waxay ku caddahay inay salaadii waajib nagu tahay bay ku caddahay wa qaala tacaala wa aqiimu asalaata wa aatu zakaata salaadii ooga oo waajibkeedii shuruudkeedii arkaanteedii khushuucii sidii ladinka rabay ka soo baxo wa aatu zakaata zakadina bixiya wa qaala tacaala wa atimu alxaja waalcumrata lilah xajkii iyo cumradii dhammaystira lilaahi ilaahay dartiisa marka xajka eh, aayaad badan oo kwaa ka awdaxsan baa jiro oo walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila baa ilaah yidhi laakiin itmaamka waxaa laga qaadanayaa in asna kulu man sharaca fii acmaali اlxaji aw اlcumrati walow kaana mutaطawican yajibu calayhi an yutimahuma jamiica taasaa laga qaadanaya marka famaadaama wajaba itmaamu اlxaji wاlcumrati xataa walow kaana naafilatayni famin baabi أwlى ida dakala fii fard marka naskaas waxaa laga qaatay inay xajkii salaadii zakadii ay waajib lagu tahay waa marna faradnimadii waa ku caddahay marna laakiin wixii faradka ahay baa u baahan inay gooni u garano uma qaala almusanifu raximahu اllahu tacaala uma bayana ilaahay waa caddeeyey calaa lisaani rasuulihi rasuulkiisa lisaankiisa wuxuu noogu caddeeyey cadada maa farada min asalawaati salawaadkii intuu nagu farad yeelay intay yihiin oo inay yihiin duhur iyo casir iyo maqrib iyo cishaa iyo subxa shan salaad inay yihiin nabiga calayhi الsalaatu wasalaam yaa inoo sheegay waxa weeyaan xadiidkii aan soo sheegnay oo mucaad markii loo diray nebiga wuxuu yihi ummaddii waxaad u sheegtaa ana allaha qad iftarada calayhim hamsa salawaatin fi اlyawmi wاllayla shan salaadood shantii salaadood haddana waa sidii aan soo sheegnay ayib wa mawaaqiitahaa waqtigii la gudan lahaayoo ilaahay kitaaban mawquutan ou yidhine waa inoo cadday oo salaad kastaba waqti bay bilaabataa ka hor ninkii dukada waxba kama jiraan ninkii kadib mariyana waxba kama jiraan ayib wa sunanahaa salaadii ilaahay uu farad yeelay sunnabuu haddana nebiga calayh salatu salaam yaa nooba noo caddeeyey marka sideedaba sunanta maa min fardin ilaa wa macahu sunan maxaa yeelay addoommanka isku awood ma ah waxaa la yidhi xadka adnaa oo ugu hooseeyo oo qofkii marnaba ka degi karin waa intaas walidaalika ninkii acraabiga ahay markii loo sheegay shan salaadood aa waajibkugaa soonaa waajibkugaa xaj markaasu wuxuu idhi wallaahi laa aziidu calaa hada walaa anqusbu aniga waxna ku dari maayo waxna ka goy maayo buu markaasuu nebigu wuxuu ihi aflaxa in sadaq haddii uu run sheego sidaa ugu soo bax waa liibaan macnaha cindahu kaana min alcaziimati maa yaxmiluhu calaa muxaafadati اlwaajibaat laakiin sunanta waxaa loo loon loo jideeyey yacni ninkii awood dheeraad iskale ee habeenkan masalan qiyaamu leyl sunantii kale witerkii waxyaalihii la imaan karo ina baabka loo furo la yidhaahdo falyatasaabiq almutasaabiquun marka falyatanaafas almutanaafisuun oo nin kastaba awooddiisa intuu gaari karo hadduu sameeyo mashruucaadkii ilaahay u jiray waa badan yihiin laakiin dadka haddii la dhihi lahay shantan salaadood baa idinku waajibe sunna laguma dari karo wax kal lama samayn karo ninkii mutatawica ahaa mujtahidka ahay iyo ninkii mutakaasilka ahay isku mid noqon lahay laakiin waxaa lihi waajibkaad wada ekaanaysa waa intaas intaan kale ninkii ku dari karane haddee waxa weeyaan asiga iyo ziyaadadiisa sunantana aada bay u qiimo badan tahayoo qofka haddii faradkii ilaahay uu ku waajibiye naaqus uu ka noqdo waxa loo raadinaa in lagu dhammaystiro waa sunantii ayada ah haddii loo helo sunan lagu dhammaystiro waajibkii waxa weeyaan si waa ilaahay waa u dhaafaya marka sunanta sideedaba in la fududaysta ma ah waxayna ilaalo u tahay faradkii ninkii sunantii ku dadaalaya faradkaa tegi maayo laakiin haddaad tiri aniga faradkii keliya baan ku ekaysanayaa waxa weeyaan maalinka dambe faradkii baad bilaabaysaa inaad wax ka tegtid ama waktiga aad kadib dhacdid laakiin in xaafadta masalan cala alrawaatibi alqabliya waalbacdiya waasunan اlأkraa hada min baabi أwlى anaka lan tudayica ma farada allahu calayka min الsalawaat ayib nebigu wuxuu noo caddeeyey wacadada azakaati wa mawaaqiitahaa zakada cadadkeeda xoolo kasta inta ka waajibaayo geel ha noqdeeno loo ha noqdeeno ari ha noqdeeno lacag ha noqotaa maxsuulakii oo ziraaci wixii oo la galley iyo masiga iyo waxay ahaata ha ahaato yacni qeyb kastaba inta ku waajibayso nebiga calayhi salatu salaam baa inoo sheegay culamadani kutubtii fiqiga bay ku caddeeyeen wanaxuu kale nabiga noo sheegay wakayfa camalu lxaji waalcumrati sidee xajka loo qabanaa cumradan loo qabanaa nabiga calayh salatu salaam yaa noo sheegay waxaytu yazuulu haadaa midkaan markii la weynaya wayahbutu haadaa midkaana uu sugnaanaya nebigaa noo sheegay yacni maalan xajka markuu marasna kugu waajibayna maalan nin faqiir ahaa tahay xoolaba ma haysatid marka yazuulu canka fardu اlxaj liana allaha yaquulu man istaطaaca ilayhi sabiila marka midkan mar kugu waajibayo wayahbutu manaha markii la waaynayo wayahbutu markuu kugu sugnaanayo oo lagu oo lagaa rabo inaad ka soo baxdo intaba nebigaa noo sheegay masalan salaadii mar bay jamaacadii waajib kugu tahay mar bay kaa dhacaysaa cid baa jumcadii inay tagta ay waajib ku tahay waa raggii oo caaqiliinta baaliqiin mukalafiinta ahay ilaa gayri dalika almuhim mid yani nebigaa waxaan o dhan noo cadday buu leeyahay وتختلف سننه وتتفق وتختلف سننه نبga سننtiisa أmا وتختلف سننه سنن كل mا ذكرa inta lasoo sheegay sunanteeda mid kastaba suno oo midda kale khilaafsan bay leedahay ama sunadii nebiga oo midaan cadaynaysay تkتaلف عن السuنaة الأخرى المبyنة lilmawdic الثaanي labadaba waa la dhihi karaa watatafiqu watatafiqu لغة أهل الحجاز التي يتكلم بها الإمام الشافعي ويكتب بها كتبه إنما هي لغة أهل الحجاز وهي التي يعبر عنها النحاة بأنها اللغة العالية وحاجة لغة الدنيا لغة ليرة هوسيس ولغة بني تميم وقال النجديين إميرها جزيرة العرب وحكا اللغة العالية ولغة أهل الحجاز مكة iyo مدينة وما حولهما وما بينهما marka الشhاaفiعي maadaama uu xijaazi yahay yakتب بلغة أهل الحجاaز miisadooda ayaga تتفqu dhihi maayaan بمعنى laa يdغimuuna التاء في الثاني إنما ينشiئuuna ألفا تنشأ من حركة الفتح liannahu alifka haddii tacda horeo la fadxiya alif baa ay ka dhalinayaan markaasaa wuxuu ku leeyahay watakhtalifu sunanuhu wataatafiqu wayna iswaafaqda ayb walihaada ashbaahun kaiira midkan waxay leedahay waxyaalo badanoo u eg fi lqur'aani wasunna hadda salaadii iyo zakadii iyo xajkaa noogula miitaalay qul fii kulli lfaraa'id sidaas oo kale weeyaan buu leeyahay hadda kan oo kale waa inoo soo hormaray wax lamid baabu lbayaani araabic baabkan afaraad markii aada u fiirisid xaqiiqa ahaan asna jadiid ma ah waxay uu soo celinayaa musanifka sunnada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam maqaamka ilaahay agtiisa ay ka joogtay iyo diintiisa taas buu musanifka kuu sheegay qaala الshaaficiyu kulu maa sana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam ilaahay rasuulkiisa wuxuu noo jiday oo dhan oo mimaa laysa fiihi kitaabun kitaabna uusan ku soo degin oo aayad qur'aan ayna ku soo degin iyo wa fii maa katabnaa fii kitaabinaa haada kitaabkeennaan kan an ah waxaan ku qornay oo noo imaan doono oo min dikri maa mana allaahu bihi ilaahay wuxuu nagu galladaysto nagu mannaysta cala alcibaadi addoommanka uu ilaahay ku galladaysta oo min tacallumi alkitaabi waalxikma kitaabkii oo la barto oo qur'aankii ah iyo xikmadii oo sunnadii nebiga oo la barta ah daliilun waxay tusinaysaa calaa ana alxikmata sunnatu rasuulillaahi inay tahay hadda ilaahay meelo badanoo wuxuu ku sheegay wayucallimuhum alkitaaba waalxikmata wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaahi waalxikma waanzalnaa calayka alkitaaba waalxikma marka wuxuu leeyahay ka soo qaada ilaahay wayucallimuhum alkitaaba wاlxikma markuu yidhi waxaan fahamnay inuu qur'aanka alkitaaba inuu qur'aanka yahay alxikmana sunatu rasuulillaahi ay tahay ee labadiba ay tahay laba la barto bitawfiiq illahi wa macuunati marka wuxuu leeyahay nebiga wax allaale wuxuu noo jiday aayad qur'aanna yayba ku oolin ee nebiga xadiidkiisa keligiisa uu yahay iyo waxaan sheegi doono oo ilaahay uu noo sheegay annahu mana calayna an yucallimana alkitaaba wاlxikma laqad mana allahu calى اlmu'miniina id bacثa fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba wاlxikma marka xikmadaas meesha lagu sheegay ou ilaahay nagu galladaystay inuuna barayo daliilun waxay tusinaysaa calaa ana alxikmata xikmada in lagala jeedo sunatu rasuuli الlah marka iska ogow sunnadii nebiga waxaa lala sheegay bijanbi kitaabi الlahi tacaala maca maa dakarnaa waxaan sheegnay hori aan usoo sheegnay oo mima اftarada allahu ilaahay wuxuu ku farad yeelay ah calaa khalqihi khalqigiisa oo min aacati rasuuli الlahi ilaahay rasuulkiisa daacadiisa uu ku farad yeelayna horyaan usoo sheegnay wabayana ilaahay wuxuu caddeeyey min mawdicihi nabiga makaanadiisa aladii mawdico wadacahu wadacahu allahu bihi ilaahay rasuulkiisa ou dejiyey min diinihi diintiisa ou dhigay yacni waxaan horey usoo sheegnay ficlan musanif waana soo sheegay nebiga makaanada uu leeyahay diinta ilaahay uu soo dejiyey agteeda uu ku leeyahay oo ah annahu yubayinu linnaasi maa nuzila ilayh وأنه هو الواasطة بين اللahi وبyna خلقه بتبليغi رisaaلaaته marka rasuulkaas asiga ah waxaan hore usoo fahمnay maadaama makaankaas ou leeyahay wax allaale waxuu noo sheego aayad qur'aan ayba ku soo aroorine yaجiب عalayna an نأخذa minhu لأنa الlaha qad اftarضa عalayna طاacaةa rasuuله sidaasaa lagala jeeda ayb الdliil عalى أن الbayaana waxaa daliil u abuu leeyahay calaa ana albayaana caddaynta fi lfaraa'idi almansuusati faraa'idkii la soo caddeeyey fii kitaabi illaahi lagu caddeeyey min axadi haadihi alwujuuh inay tahay wujuudan midkood inay tahay ay tusinaysaa ayb daliilu calىa ana alxikmata sunata rasuuli illaahi waاdaliilu calىa ana albayaana sidaas in la yihahday ah yani wuxuu leeyay musanifka daliil waxay u tahay calaa ana albayaana fi اlfaraa'id اlmansuusa fi kitaab الlah ilaahay wuxuu nagu farad yeelay kitaabkiisana ou noogu farad yeelay min axadi haadihi اlwujuuh wujuuhdan ayada oon horena kugu soo sheegay haddana aan kuu sheegi doono mid ka mid eh kama baxsano wujuuhdii maxay tahay minha maa ata alkitaabu wuxuu kitaabkii la yimiday calaa gaayati اlbayaani fiihi ina bayaankii ugu dheereeyo qur'aankiyaaba aada u caddeeyo falam yuxtaj looma baahanin maca tanziili fiihi kitaabkii markii lasoo dejiyey kadib ilaa gayrihi looma baahanin oo sidii aan soo sheegaynay aayaatu alfaraa'id oo kale walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad fain kaana lahunna waladun falakum الrubuc hadda aayaadkaas oo dhan waxa weeyaan waa aayaad ilaahay uu nagu farad yeelay saan wax u kala dhaxli lahayn haddana uma baahna tafsiirkooda in xadiid kale ama aayad kale la raadiyo uma baahna mujarad nuzuuli haadihi اlaayaat fi lfaraa'idi kaafin bixaddi daatihi can gayrih taas qayb weeyaan oo qur'aankiibaaba baaba aad u caddeey xadiidkan looma baahno aayadkan looma baahno taasaa laga hadlay wa minhaa waxaa ka mida ah wujuhdii maa ataa ilaahay wuxuu la yimid calaa gaayati اlbayaani caddaynta tan ugu dheerayso fii fardihi ilaahay inuu nagu farad yeelay aad bay u caddahay wاftarada ilaahay wuxuu kaloo nagu farad yeelay طaacata rasuulihi rasuulkiisa inaan aطeecno fabayana rasuulu الlahi can illaah ilaahay rasuulkiisaa caddeeyey ilaahay faradkaas wuxuu ula jeeday noo caddeeyey ti haddaan soo sheegin aqiimu salaata ilaahay waxaa weeyaan salaada inay farad tahay buu noo caddeeyey nebigana wuxuu noo caddeeyey salaadaas nagula farad yeelay sidii loo gudan lahay fabayana rasuulu اllahi can illahi فيma اftarada عalayna min الصalawaati والزakاati fabayana lana kayfiyata dalik ayb fabayana rasuulu الlahi ilaahay rasuulkiisa caddeey can illaahi kayfa farduhu say tahay sida noogula farad yeelay wacalaa man faradahu وعلى ilaahay ninkuu ku farad yeelay wamataa yazuulu bacduhu goormaa qaarkeed ayna nagu waajibaynin sida xajka oo ninka faqiirka uu ka dhacay wayahbutu goormou nagu waajibayaa wayajibu yahbutu wayajibu isku macnahu intaasoo dhan nabigaa noo sheegay tii haddaan soo sheegin uu musanifka haddana mar labaad ku soo celiyay wa minhaa waxaa ka mid i wujuhdii maa bayanahu ilaahay wuxuu caddeeyey can sunnati nabiyihi bisunnati nabiyihi oo ku caddeeyey bilaa nasi kitaabin qur'aan aydoon ku soo degin yacni waxa dhan oon hayno waxa weeyaan xadiid ou nabiga calayhi salaatu wasalaam noola yimid keli ah aayad qur'aan ma jirto wa kullu shayin minhaa mid kastoo ayay ka mid ene bayaanun fii kitaabi illaahi bay u tahay xadiidkan aayada ama ha fasiro ama xadiid mustaqil ha noqdo oo aayad ayna ku soo aroorine labadaba ilaahay inuu nagu farad yeelay ka tarjumaysaa saasuu ujeedaa ayib musanifku wuxuu leeyahay fakullu man qabila can illaah ninkiiba ilaahay wax ka aqbalo aniga muslimaan ahay ilaahay wuxuu ugu farad yeelan yeela ninkii yidhaahdo fakullu man qabila ninkii ka aqbala dhammaantiis can illaahi faraa'idahu fii kitaabih ilaahay wuxuu ku farad yeelay kitaabkiisa ninkii ka aqbalo qabila ninkaas wuxuu ka aqbalayaa can rasuulillaahina sunanahu buu ka aqbalaya ninkiiba ilaahay kitaabkiisa ka aqbalay nebigana sunnadow ka aqbalaya labadii la kala magey karo saasuu ku leeyahay maxaa yeelay waxaa weeyaan waa bifardi illaahi bisababi fardi illaahi ilaahay baa nagu farad yeelay daacata rasuulihi rasuulkiisa in la adeeca calىa khalqihi buu ku farad yeelay sidaasaa wuxuu asiga noo sheegana aan ka qaadanaynaa ilaahay wuxuu noo sheegana aan qaadanayna wa an yantahuu buu nagu farad yeelay inaan aan ku dhammaanno oo aan joogsanno oo aan qaadanno ilaa xukmih rasuulka xukumkiisana inan aan ku dhammaanno oo markuu noo yiraahdo rasuulka xukumkaana saanyir liiraa samicnaa wataan aniga wax kale aan raadinin marka taasna waa na amr waman qabila can rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa ninkii ka aqbalo facan illaahi qabila ilaahay buu ka aqbalay maxaa yeelay haddaad adiga rasuulkii sunnadiisa ka qaadatid waa adigoo amarkii ilaahay fulisoo ku yidhi rasuulkii hala la ateeca marka waxaa weeyaan akhduka can rasuuli illaahi kaannamaa akhadta can illaahi tabaaraka wa لmaada لأna اllaha qad أwjaba عalayka an تأkuda min nabiyihi لأnnahu huwa اlmubayin can الlahi tabaaraka wa taعaalى sidaasaa lagala jeeda waa lima اftarad allahu ilaahay wuxuu farad yeelay min طaacatihi rasuulka in la aطeeca lagu farad yeelay man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah meel looga gudba ma lah man yuطic الrasuula la yidhi ninkii rasuulka aطeeca faqad aطaaca allah faman qabila can rasuuli الlahi facan illahi qad qabila sidaasay isu leeyihin ayib fayajmacu اlqabuulu lima fi kitaabi اllahi walisunati rasuulihi alqabuula likuli waaxidi minhuma can illah fayajmacu اlqabuulu aqbalintii waxay kulminaysaa lima fii kitaabi اllahi la aqbalo iyo walisunati rasuuli اllahi la aqbalo waxay kulminaysaa alqabuula in laga aqbalo likulli waaxidi minhumaa ilaahay iyo rasuulkiisa maya ilaahay kitaabka ilaahay iyo sunadiisa in la aqbalo can illaahi laga aqbalo waxa weeyaan ninkii ka aqbalo ilaahay wuxuu ku farad yeelay ama rasuulka uu ku farad yeelay waxay la mid tahay asoo labadii aqbalay can illaahi tabaaraka wa tacaala maxaa yeele lianna allaha huwa aladii arsala ilayna hada arasuul wa amaranaa an na'kuda jamiica aqwaalihi wa afcaalihi wa casamahu min alkhata' فقال عز من قائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا saas ba haddii ilaahay u yidhi annagana waxaan leenahay ilaahu maadaama rasuulka aada noo soo dirtay wax allaale wuxuuna yidhaahdo waxaan leenahay waan aqbalayn ayib musanifku waxau leeyahay ilaahay buu ka aqbalay wain tafaraqat haba kala tagto furuucu lasbaabi asbaabta qeybyaalkeeda haba kala tagnaato allatii asbaabtoo qubila bihaa asbaabtaas ou ku aqbalay canhumaa can illaahi wa rasuulih yacni waxa weeyaan inkastoo wixii ilaahay ouna amray iyo wixii rasuulka la amray in la qaata isku mid yihiin oo in la qaata ay waajib tahay laakiin waxay ku kala tagsan yihiin asbaabta waxa weeyaan sababka oo wixii ilaahay kugu farad yeelay لأنka عabdh baa tahay والعabd laabuda وa an يuطiica سayidah rasuulka markaad ka aqbashayna لأna الlaha amaraka an تتabicahu marka waad wada aqbashay وahada لأna rasuul ilaah ma aha laakin wajaba عalayka mutaabacaته ilaahayna waaba ilaahoo anta cabduhu fayajibu عalayka an تأkhud marka asbaabta labadooda loo kala aqbalaaba iskhilaafsanaatee laakiin waxay isugu dhammaanaysaa in mid kastaba laga aqbalo biduun istinaa saasaa lagala jeeda kamaa axalla ilaahay soo u xalilay wa xarama uu u xarimay wa farada ilaahay uu u farad yeelay waxadda biasbaabin mutafariqa asbaab kala tagsan ilaahay waxna waa naga reebay liasbaab waxna waa nagu waajibelay liasbaab waxna waa nagu farad yeelay liasbaab waxna waxau ihi ninkii ka taga xadkaasaa ku waajibay liasbaab kulligeed haddaad u fiirisid sababku waa iskhilaafsan yahay laakiin waxay isugu imaanaysaa kulluhaa aacatu lilah asbaabta waxaan lagaaga reebayba ha iskhilaafsanaateen laakiin aacado isugu imaanay marka kamaa shaaa ilaahay sow doono jala anaauhu laa yus'alu ilaahay lama weydiiyo camaa yafcalu waxuu samaynayo wahum khalaa'iqdan yus'aluuna waa la weydiinaya ma lama dhihi karay ilaahay waxaan muxuu nooga xarimay waxaana muxuu nooga xalaal yeelay salaadan maxaa looga dhigay shan oo lix looga dhigi waayo duhurka afar maxaa looga oo saddex looga dhigi waayo subaxa maxaa laba looga dhigay afar dhihi kari mayse maxaa yeelay ilaaha kugu farad yeelay laa yus'alu camaa yafcal wuxuu samaynaya saan maxaad u samaysa wax dhihi kara ma leh laakiin maca daalika laa laa laa laa yusharicu lanaa rabbunaa إلا, إلا لما فيه لنا مصلحة سواء كانت دنيوية أو أخروية taas waa fadlu min allahi wa minnatu alay calayna laakiin lama dhahayo saana ilaahu maxaad u yeeshay saana maxaad u yeeshay lama dhihi karay maxaa yeelay laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluuna adigaa lagu weydiinaa marka wixii lagu faraday ka soo baxa facaalun limaa yuriid ayb baabu lbayaan alkhaamisi bayaankii shanaad bayaankan shanaad waxaa lagala jeedaa haddii aan uu yimaada nas mujmal ah naskaas mujmal ah marka uma aan helin nas kaloo mufasir ah marka fayajibu calayna an nuziila hada alijmaala biijtihaadina naxnu marka ijtihaadkiina ma aha siduu musanifka hore usoo sheegay inaad sidaad rabtay iska samaynaysid ma aha ee waxa weeyaan qawaacid iyo cilmi iyo calaamaaday u baahan tahay kiibuu musanifku soo sheegaa baabkan naftigiisa markaad fiirisid waa noo soo hormaray waxa weeyaan tafriiq watabyiin watafsiil limaa ajmalahu lmusanif kullahaa hal baab leen ku jirnaa weli qaala allahu tabaaraka wa tacaala wamin xaytu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra aayaddan waa soo dhaaftay horey waan usoo sheegnay sharaxeeda ilaahay wuxuu uu leeyahay nebi moxamed wa min xayu kharajta meel allaale meeshaad u baxda safaran waxadaran fawalli wajhaka wejigaada waxaad u jeedisaa markaad salaad dukanaysid shatra almasjid alxaraam masjidkii xurmada lahaay oo kacbadii ay ku dhex taalla xaggeeda u jeesaa la yidhi waxaydumaa kuntum meel kastood joogtaan dadkiina muslimiinta ene fawalluu wujuuhakum shatrahu wajiyaashiina markaas salaad dukanaysiin xaggaas u jeesta taas waan soo sheegay fafarada calayhim ilaahay wuxuu ku farad yeelay xaydumaa kaanuu meel kastoy ahaadaan an yuwalluu wujuuhahum wajiyaalkooda inay u jeediyaan markay salaad ku jiraan shatrahu shatra almasjid alxaraam inay jihaad u jeediyaan ayib markaasuu wuxuu idhi washaruhu shar almasjid اxaraama la fasiraa markaan maxaa lagala jeedaa sharigii sharigii maxaa weeyaan jihatuhu marka jihat lmasjid xaraam waaye